bismi bismillaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo shanaad oo suuratu tawba ka mid a ah. alla subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay dadkii mu'miniinta ahay oo hijrada ka ta'akhuray arrintii loo soo jeediyey oo markaasi waxaa weeye waciid kala heeday ayaa alla subxaanahu wa tacaala noogaga soo waramay marka nimankii islaamay oo aan hishoonin oo yidhaahdeen haddii aanu haajirno maalkayna ayaa la yacmaaya tijaaradayna ayaa baaba'aysa daarahaynaa kharrimaaya qaraabadayni ayaanu ka go'aynaa ayaguna waynaga go'ayaan ayaa ilaahay subxaanau watacaala wuxuu soo dhahay rasuulka waxaad u tidhaahdaa aabba'diinna iyo ilmihiinna iyo walaalihiinna iyo haweenkiina iyo qaraabadiinna iyo maalyaalo aad kasbanaysaan iyo tijaaro aad ka baqaysiin inay maaragtay idinka sixir jabto iyo guryo aad ku raalli tihiin haddii xagga alle iyo rasuulkiisa iyo jihaad fii sabiila aad ka jeceshihiin korka ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala wixii idinku dhaca xataa amarka ilaahay intuu ka imaanayo ilaahay subxaana watacaalana qoonka faasiqiinta alla hanuunin maayo aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaana watacaala mu'miniinta uu ku xasuusinayaa ghazawaadkii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ay galeen oo nasriga uu soo hoyday mid ka mid oo qaswada layidhaha qaswatu xunayn ayaa halkan ilaahay subxaanahu watacaala noogaga warramayaa ayadoo markaasi nimco weyn oo in la xasuusta laabudda ay tahay gargaarkaas ilaahay subxaanahu tacaala uu siiyey rasuulka calayhi salaatusalaam iyo asxaabtiisa taasoo markaasi nicmada ilaahay lagu tirtirsiinaayo hadda rasuulka calayhi salaatusalaam iyo asxaabtiisa markii nimcadaas lagu tirtirsiinaayo annagana waxaa weeye sidaas oo kale ayaana lakugu tirtirsiinayaa maxaa yeele guusha u hoyatay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa waa mid muslimiintoo dhan u hoyatay ilaa qiyaamadu ay ka qumayso wixiiba muslim hoo guushaas nimcadii ka timida waa lagu tirtirsiinayaa alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala lawallaahi qad xaqeeqee nasarakumullahu alla waa idiin gargaaray mu'miniinow fii mawaadina meelayaalo kasiiratan oo fara badan ayaa alla idiin gargaaray laqad nasarakum nasarakumullahu alla waa idiin gargaaray fii mawaadina meelayaalo kasiiratin oo fara badan ayaa ilaahay idiin gargaaray wa yowma xunaynin wadkur xusowdha ilaahay yooma xunaynin xunayn maalintiisina xusowdha ilaahay id wakti xusowdha ilaahay amase id wakti ayaa ilaahay idiin gargaaray acjabadkum aydin cajab gelinaysay kasratukum badidiinowdha ilaahay falam tuqni dabeedna aysan ka deeqin cankum xaggiina shayan shay qad way cariisoontay calaykum korkiinna alardu arladiiyow dha ilaahay bimaa raxubad maca ruxbatiha waasaxnimadeeda inyo lala qabo uma bacdigeeda wallaytum waad jeesateen mudbiriina xaal aatiin kuwa dubur jeedinaaya alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala laqad xaqeeqee nasarakumullahu alla waa idiin gargaaray fii mawaadina meelayaalo mawaadin oo lilxarbi ah weeye meelo oo dagaal lagu galay weeye kasiiratin oo fara badanow dha ilaahay waxaa kamida ah bederaa kamida mida ah quraydo ayaa kamida mida ah nadiir ayaa kamida qaswat laxsaabaa kamida waxyaabo fara badan ayaa kamida mida weye khasawaad oo fara badan oo rasuulkeena calayhi salaatusalaam iyo saxaabiyiisu ay galeen ayaa ilaahay subxaana watacaala ugu gargaara meelahaas marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fii mawaadina meelayaalo ayaa alla idin gargaaray oo dagaal aad ku gasheen kasiiratin oo fara badan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idinkuu gargaaray wa yowma xunaynin yoomadan ayaduna waa daraf weeye ficil muqadara ayaa lagu nasbinayaa wadkur xusow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala yooma xunaynin xunayn maalinkiisa xus marka hadda mawaadin fara badan markii ilaahay uu ka warramay in loogu gargaaray rasuulkeenna calayhi salatu salaam asxaabtiisa si gaara ayaa waxaa loo xasuusinayaa maalintii oo yoomu xunayn aheeday qaswadii halkaas ka dhacday waadigii maka iyo daa'if u dhexeeyow ahay qitaalkii markaas halkaas ka dhacay oo aad la dagaasheen nimankii hawaasinta ahay taas xus baa la leeyahay waxayna aheeday sawaal bay eeday sanadkii sideedaad maxaa yeela waxay eeda markii maka la furtay ayaa waxaa lagu duulay hawaasin ayaa lagu duulay oo dhankaas daa'if ah ayaa xagga maka loogaga baxay markaasaana niman halkaas joogi jiray ayaa lagu duuya hawaasin la yidhaahdo weliba waxaa weeye hawaasintaasu qabiiladii waxaa weeye rasuulkeena calayhi salaatusalaam umurallah ciise oo xaliimatu sacdiya qabiilkeedi waaye markaasuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala wadkun xusow dha ilaahay yooma xunaynin xunayn maalinteeda xusow dha ilaahay maalintaas xasuuso weeye oo maalintaasu si gaar ahoo yaab badan ay aheeda id wktigowdha ilaahi subxaana watacaala cajabadkuma idin cajabgelisay kasratukum badidiinna idin cajabgelisay xunayn marka waxa weeye saan horu soo sheegnay waadi oo maka iyo daa'if u dhexeeya weeye waxaana u dhexeeyaa layidhi laba iyo toban mayl ayaa u dhexaysaa layidhi isaga iyo makaa layidhi marka hawaasinta nimankaa la yidhaahdo ayaa lala dagaalamayey niman oo u badanay ahaayeen rumaad u badan oo gamuunaaley ay ahaayeen sanadkiis jeedaaday eedo hijada waa maka maka la maka la furay saaruu soo sheegnay maxaa yeele maka waxaa la furay bisha ramadaan ayaa la furay qaswada hawaasina waxay aheeday shawaal ayay eheeday oo markaasi ciribteeda ah marka asxaabtu way badnaayeen oo laba iyo toban kun ayay gaadhaayeen markaasuu dhah ilaahay id wakti acjabadkuma idin cajab gelisay ood la yaabteen weeye kasratu humadiyiin marka oo waxay yidhaahdeen mu'miniintu markay isfiiriyeen oy aad aad u tiro badan yihiin lan nuqlaba alyowmay yidhaahdeen min maantana loo kaga adkaamaayo yaraanay yidhaahdeen waxayna ahaayeen laba iyo toban kunay ahaayeen gaalada meeshaas ka dagaalamaysa ayaguna afar kun ay gaaraayeen dagaalku marka sidaas ayuu ku dhacay dagaal foogl ayaa meeshaas ka dhacay afar kun ayuu ahay ayay ahaayeen gaalada sida kutubka filaasa mawaahibka ku sugan ah waxaa kaloo la sheegaa inay ka badnaayeen oo iyaga laftirkoodu laba iyo toban kun ay gaarayeen laakiin sida hadda loo badan yahay ahlu siiradu laba iyo toban kun asxaabta ayaa ahaayeen laba iyo toban kun toban kun waxay ahaayeen muhaajiriin iyo ansaari ahaayeen dadkii madiine ka yimiday oo madiinasa soo duulay oo makuga soo duulay ahaayeen laba kunna waxay ahaayeen dadkii maka ku islaamay markii la furay kabacdi oo ayaguna waxaa weeye eh, markay muslimiin ay noqdeen sii raacay asxaabtoo kolkaa dagaalkaas kale ka qayb galay maxaa yeele ninkii wax noqdaba horay ayuu shaqada ka bilaabayey iska joogi mayni marka alla wuxuu dhahay id waasi acjabadkum aydin cajab gelisay kasratukum badidiin yow ilaahi oo falam tugni aysan ka daaficin cankum xaggiina shay-an shay aysan ka daaficin waxba idinku tari weysay walaaqadha idinla ciriirsoontay calaykum korkiinna odh ilaahay alardu arlada idinla ciriirsoontay bimaa raxubad maca ruxbatihaa waa saxnimadeeda in lala qabo arladiiyo arlaweyn oo waasaca ayaa cariiri idinla noqota weye markaasaad waxaad weyseen makaan aad ku nagaatiin weye awaalishidati maa laxiqaku min alkhowf waxyaabaha idin haleelay oo cabsidaa daraaddeeda maxaa yeela marki horo waxaa weeye oo fooda laysu saaray waxaa weeye nimankan oo hawaasinta ahu niman rumaadahay ahaayeen oo fallaaro aad iyo aad u fara badan oo mariida wata markaasay falaadihii oo dhan ayay soo geleen la yidhi falaadahooday soo geleen markaasaa asxaabta waxa weye markay falaarihii arkeen haddana arrintan waxaa ayaga canaan looga dhigaaye faankii ay faanimo yidhaahdeen maanta yaraana kaga adkaan maayo intaas ayaa waxaa weeye ayaa dhibaata ka imaanaysa maxaa yeele wax walba oo awoodda rabbiyaa iskale wax walba ilaahay in loo celiyaal rabo oo qofka mu'minkaa ah inuusan waxba isagu isla ahaanin ee wax walba ilaahay xaggiisa u celiyo ayaa la doonayaa markaasaa waxa weeye asxaabti markaasay carareen baa layidhi waad i aad baa loo cararay wax yar baa haray marka hoofku saas ayuu ku yimiday oo cabsidaasaa dhacday laakiin gadaal bay kasoo rogaal celiyeen kolkaasaa kufaarta la jebiyey sida alle uu noo sheegaayo uma bacdiyeedowdha ilaahay wallaytum waad jeesateen mudbiriina xaal aatiin kuwa dubur jeedinaya oo munhazimiina weye jabaaya weye waxaana meeshu ku haray oo ku sugnaaday rasuulka calayhi salaatsalaam oo baqladiisa caddeed saaran nabigana calayhi salaatsalaam cidu kuma aysan harin baa layidhi oo aan sayd cabbaas iyo abuu sufyaan aan ahaynaa layidhi oo midna waxaa weeye lijaamka u haayo midna rikaabka rasuulka calayhi salaatsalaam baqashiisa u haayo intaas kaliyaha ku arkaa layidhi dadkii kaleentood way carreen baa layidhi waxaa layidhi sayd cabbaas muxuu hayaa layidhi liijaanka oo nabiga calayhi salaatsalaam baqladiisa liijaankeeda u hayaa layidhi abu sufyaan isaguna wuxuu haayaa layidhi wuxuu haayaa layidhi isaguna xisaabka ayuu haayaa layidhi waxaa bacdu siira soo aroortay dadka nabiga calayhi salaatusalaam ku haray xunayn waxay gaarayeen boqol iyo soddon iyo saddex muhaajiriina ayay gaaraayeen baa layidhi iyo maaragtay eh, lixdan iyo lix ansaara weye laakiin waxaa labadaas oo lagu jamci karaahaa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, markii hore labadaas kaliyaa ku harsaaliye sayid cabaas iyo maaragtay abu sufyaan wey inta kaleentoodne difaac ayay ku jireenoo dagaal ayay inay nabiga calayhi wasalaam ka celiyaan kufaarta ayay mashkuul ku ahaayeenoo ayagu ma cararin saas ayaa la leeyahay laakiin hareeraha nabiga calayhi isalaatu wasalaam waa laga kala tegey nimankaanne haddii la yidhahdo masalanba intaas ay ahaayeen nimankan kale waxaa leeyahay difaac ay ku jireenoo waxaa weeye galaday ka horjeedeen dadkii kalena way carareen markaasuu dhahay alla subxaana watacaala uma anzala allaahu yow ilaahay alla waa soo dejiye sakiinataw xasiloonidiisa ayuu soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa ayuu ku soo dejiyey iyo wa calalmu'miniina mu'miniinta markii arrintaas ay dhacday oo infiraar uu dhacay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala sakiino uu keenay uma anzala allaahu alla waa dejiyow dha ilaahay sakiinatow xasiloonidiisii macnaa dumaaniinadiisii calaa rasuulihi rasuulkiisa ayuu ku soo dejiyey iyo wa calalmu'miniina mu'miniinta markaasay nabiga xaggiisa usoo carareen ay hal mar soo gadoomeen weeye waxaana la yidhi waxaa u naadiyey sayd cabaas ayaa u naadiyey asagoo nabiga calayhi salaatusalaam idankiisa uu naadinayo nabiga idan ka qaatay ayuu naadiyaa la yidhi markaasay dagaalameen kolkaasay gaalida ay jebiyeen marka sayd cabbaas wuxuu ahay baa layidhi nin aad iyo aad u sawdheer u ahay baa layidhi toofkiisa markuu qaybiyo waxaa laga maqlayaa layidhi siyood mayl ayaa laga maqlaya lyidhi markaasuu qayb qayb ugu yeeray kolkaasay kulligoonay soo rogaal celiyeen baa layidhi marka saasaa la sheegaa layidhi marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala uma anzala allaahu alla wuxuu dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa ayuu calaa rasuulihi rasuulkiisa ku dejiyey iyo wa cala mu'miniinta uu ku dejiyey waanzala alla wuxuu soo dejiye u dhaardana ilaahay junuudan junuudowdha ilaahay ciidan junuuddaasoo lam tarowha aydan arkaynow ilaahay haddana ilaahay qaswada wuxuu keenay junuud aydan arkaynow ilaahay waa malaa'ig weeye waanzala alla wuxuu dejiyey junuudan junuud ayuu ayuudha ilaahay junuuddaasoo lam tarowha aydaan arkayna oodan indhaha aydan ku hayna ayaa ilaahay subxaanau watacaala soo dejiyey maxaa yeele malaa'igtu meelahaas iyo wuxuuba meesha khayrba uu yaallo ama jihaadkiisa iyo ilaahiya oo dhan way ka soo qaybgelaysaa waxaa la weriyaa yidhi nin oo waxaa weeye mushrikiinta ku jiray maalinta xunayn laakiin markii uu dambuu islaam arrintaas ka sheekeeyey ayaa waxau dhahday dhahay annaga iyo asxaabu rasuulilaahi maalinta aanu kulannay oo xunayn waxa weeye ri intii maaragtay laga liso hal bushaatin nooma aysan istaagin oo horay ka carareen markii waxaa weeye aanu la kulannay ayaan markaas waxaanu samaynay buu dhahay inaanu maaragtay aanu kaxaynayno oo aan raaskoodii dabagalnay oo aan raacdaysano dhahay markaas waxaan soo gaarnow dhahay markay ay waxaa weeye soo jabeen waxaanu soo gaarnow dhahay saaxibu albaqlati albaydaa baqladii caddeeday kii watay waa rasuulka calayhi salaatusalaam markaan soo gaarnay waaba rasuulkii u dhahay rasuulkuna calayhi salaatusalaam baqashiisuu saaran marka waxaa nala kulmayow dhahay rasuulka calayhi salaatusalaam agkiisa rag oo maaragtay wijiyaashood ay cadcad yihiin oo aad iyo aad u qurux badanoo dhallinyara markaasay waxayna dhaheen wuri shaahatil wujuuhu irjicu ayna dhaheen wuri markaasaa jab nagu dhacayo dhahay waxaanu markaasi waxa weeye annagiyaa markaasaa isbuuranow dhahay markaan gadaal u carabnay waxaas waxaa la sheegay marka malaa'iyay ahaayeen waxaa la sheegaa layidhi malaa'igta inay maalintii xunayn ay soo degeen ayagoo wata cimaamado oo gudguduudan fardo oo barooranne saaran ayay yimaadeen ba halyidhi hadda inay maraa'iisimidna ilaahay yaaba nadka ku caddaynaya alla wuxuu dhahay waanzala alla wuu dejiyey junuudan junuud ayuu dha ilaahay junuuddaasoo lam tarawha aydaan arkayna wacadaba aladiina kuwii alla waa cadaabay kafaruu kufriyey wacadaba aladiina kuwii alla waa cadaabay safaruu kufriyo ilaahay qadli iyo casri ayuu ku cadaabay wacadaba aladiina kuwa alla waa cadaabowdha ilaahay kafaruu kufriyey oo waa la dilay bacdigood waa la dilay waxaa la sheegaa la yidhi toddobaatan ka badan in maaragtay lagu dilay qaswada xunayn asrigaana wuxuu ahay qafaalkaane haweenkii iyo caruurti ayaa la qafaalaa layidhi wayna gaarayeen baa layidhi haweenka iyo caruurta la qafaalay maalintaas lix kun ayay gaarayeen baa layidhi meeshaas waxaa layidhi qaniimada u weyn oo muslimiintu ay helaan ayaa laga helay baa layidhi geel waxaa laga helaalay laba iyo toban kun oo halaad ayaa laga helaa layidhi qaar waxay sheegeen labaatan iyo afar kunaa laga helay arina waxaa layidhi maba lasoo koobi karinba ari aan la tiri karin weye saasaa markaasaa la sheega weye markii rasuulka calayhi salaatu salaam qoladaas ay jabeen ahay waxaa la yidhi wuxuu nabigu calayhi salaatu salaam u qasbay buu aadaa layidhi daa'ifaa layidhi wahawna markaasi ou amraa la yidhi qhaniimada oo laga helay nimankan layidhaha hawaasinta in meesha layidhaha jacraano meeshaas la dhigo ilaa nabigu calayhi salaatusalaam uu ka imaanayo waxba aanan la taabanin rasuulka calayhi salaatusalaam markuu daa'ifka soo noqday ayaa waxa uu arkay rasuulka calayhi salaatusalaam nimankii hawaasinta ahay oo sugaayo weeye oo markaasi dhowr iyo toban maalmood waxa weeye sugaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam si waxa weeye nabiga calayhi salatu salaam ay ugugu tagaan ayagoo muslimiin ah markaas nabiga calayhi salatu salaam wuxuu bilaabay khaniimadii qayninkeedii sabbiga marka waxa la soo qafaalana waxaa ku jiraa layidhi oo haweenka soo galay rasuulkeena calayhi salaatu salaam walaashiisa oo xagga nuugmada ug walaalaha gabar ay dhashay xariimatu sacdiya ayaa soo gashaa layidhi rasuulka calayhi salatu salaam waa sii daayaa layidhi waana karaameeyaa layidhi markaasuu dadkii u celiyaa marka gabadhii waxay u warantaa layidhi waxa nabigu calayhi salaatusalaam uu ku sameeyey ayay qabiilkeedu u sheegtaa layidhi inuu aad iyo aad u karaameeyey arrintaasaa marka waxay ku dartaa layidhi nimankii maaragtay gabadhaasu ka dhalatay inay soo wada islaamaan wey marka waxaa nabiga calayhi salaatusalaam u yimiday jamaaco badan kolkaasay waxay yidhahan ee rasuulkiisiiow khayrunaas ayaa tahay dadka midka ugu baahrisanaad tahay waxaa weeye maalkayni aalkeeni noo soo celi markaasuu nabigu waxau ku dhahay qowl waxaa ugu khayr badan midka ugu run badan waxau dhahay rasuulka calayhi salaatusalaam doorta arrin kale doorta in maalkiina laydin siinaayo iyo in maaragtay carruurta iyo haweenka laydin siinaayo labadaas kala doortau dhaha laysku kiinsii maayo markaasay waxay yidhaahdeen annagu maa kunaa nacdulu bilaxsaabi yidhan shay-an nasabka xajiisa waxaan la simayno ma jirto waxaa weeye haweenka iyo caruurta ayaa wax kasta nooga qaalisan markaasuu nabig waxau dhahay layidhi calayhi salaatsalaam wixii aniga iyo bani cabdilmuqalib nimankai la yidhaaho beeshaydaahu ay qaateen adinka ayaa iskala u dhahay laakiin wixii dadka kaleentood oo maaragtay annaga kayrkayna ay qaateen wixii macruufa ayaan idinkaga dalbaaya markaasuu nabigu calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay baa layidhi markii aan dukado ii imaada markaasay waxaa weeye rasuulka calayhi salaatusalaam salaaddii markuu dukaday ayay u yimaadeen baa lyidhi markaa sii imaadu dhahay nabigu alayh salatu salaam waxa aad doonaysiina ii sheegou dhahay wuxuu rabaa rasuulka calayhi salaatusalaam asxaabtu markay soo kulanto inuu waxaa weeye arrinta u sheego marka waxaa la yidhi arrintii sameeyeen baa lyidhi sidii la amsay markaasuu nabigeenu wuxuu dhahay calayhi salaatusalaam waxau dhahay naftiisu ninkay dhiib ay ku tahay oo naftiisa oo aad i aad maaragtay u wanaagsan raba inuu wax celiyo ha falow dhahay markaasay asxaabtu waxay yidhaahdeen raalli baan ku nahay rasuul allow waxaa weeye inaanu xoolahoodii aanu siino maalkoodiina aan u salimno iyo waxaan ka qafaalanay markaasaa waxaa dhacdaa layidhi dadkii asxaabtii markay arrintaas arkeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu isagu wixii ou haysta uu celinaayo ayaguna way wada celiyeen saasaa la sheegay marka qaswadaasaa ilaahay ka warramayaa oo alla wuxuu yidhi wa anzala alla waa dejiyey junuudan junuud junuudaasoo lam tarawhaa aydan arkayna wacadaba aladiina kuwana alla waa cadaabay kafaruu kufriyey oo casri iyo qabli ayaa ilaahay ku cadaabay wadalika kaas oo cadaabkaahine jazaa'u lkaafiriina kaafiriinta jasahooda weeye oo gaalada sidaa in lagu abaalmariyo ayaa jasahood u yahay uma yatuubullaahu alla waa ku soo noqonayaa howdha ilaahay min bacdi dalika kaas bacdigiisa calaa man yashaau ruuxa ou doono uma yatuubullaahu alla waa ku soo noqday howdha ilaahay ilaahay waa ku soo noqday oo toobadiisa ayuu aqbalay min bacdi daalika kaas bacdigiisa calaa mundul yasaa uu doonaayey waxaa laga wadaa gaal toobadiisa de waxay aqbal noqonaysaa markuu soo rumeeyo oo waxa weeye dadkii ilaahay khayrka uu la doonay azali ayaa soo rumeeye weye sida hadda qolada hadda aan soo sheegayno oo soo islaameen suma yatuubullaahu alla waa ku soo noqdayow dha ilaahay min bacdi daalikaw dha ilaahay arrintaas bacdigeeda calaa mundul yasaau alla uu doonaayey oo ayaa kamid ah, ow dha ilaahay islaam ayuu maaragtay ayuu ku soo celiyey wallaahu allana kafuura allihii dhaafo weeye raxiimun allihii naxariiso weeyo ilaahay waa kafuur raxiim subxaanau wa tacaala ayuha aladiina duulka aamanu rumeeyeno ayuudh ilaahay innamaa in kaleeto maahina almushrikuuna mushrikiintu najasu nijaas weeyowdha ilaahay falaa yaqrabuu yaysan u dhowaanin almasjida masjidka alxaraama oo xurmada leh bacda caamin sanadkooda bacdigiisa haada oo midka kan wa in haddaad ka cabsanaysiin caylatan fakriyow dha ilaahay fasawfa jeer dambe yugniikum ullaahu alla waa idin deeqayaa min fadlii fadligiisuu idinka deeqayaa insha allah hadduu doono in allaha allana caliimun alay ku cilmila weeye khalqigiisa xakiimun alay fal suuban weye ilahay wuxuu sancaynaayo waxaynu ku dhex jirnay oo aan la soconaa casharadeenna horo in laga warramaayey mushrikiinta in laga xarimo oo laga joojiyo masjid masjidulxaraam inay u soo noqdaan sanadkii sagaalaad hijrada baxdigiisa aayadihii sidaas ahay ayaa marka noo socday qaswadan hadda aynu meeshaan uga soo baxnane xoogaa waxa weeye waxay eeday jumlooyin ay iska eeday oo markaasoo muctaridaada weeye marka waxaa dib loogu laabanayaa arrinta horey noogu socotayoo loogaga reebaayey nimankii mushrikiinta ahay inay xaramka ilaahay ay soo galaan alla markaa wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanu rumeeyenow innamaa in kaleeta maayna almushrikuuna mushrikiintiudha ilaahay najasu nijaas weeye waxay nijaas ku yihiin baadinkooda ayaa khabiisa ah laga wadaa oo niyadooda ayaa niyo xun ah weye maxaa yeele qalbigooda waxaa ku jira kufri ayaa ku jira weye marka macnahan waxaa weeyaa layidhi aayaddaanu nijaas oo waxaa layidhi macnawiyaa weeye ee mid xisiyaa maano bani aadamku xayan wa maytan gaal iyo muslim wuxuu yahaba waa daahir weeye culammada islaamka haddii la yidhaha saxaabada waxaa weye ibnu cabbaas ayaa waxau dhahay waxau dhahay gaalada indhahoodaa nijaasu ku taalla kaljiraabi walkhanaasiiri weye doofaarada iyo iyagoo kala wada xasanulbisri waxau dhahay man saafaxa mushrikan ayuu dhahay ninka gaal musaafaxeeya oo gacanta geliya fawalla haweysa qaatow dhahay laakiin waxaa weeye ahlulmadaahibku arrintaas si khilaafsanay qabaan oo waxa weeye saasaana raajixa daahir weeye kufaartu maxaa yeele waxay soo gelayaan aayadda walaqad karamnaa bani aadama ayay soo gelayaan karaamadii bani aadamka la karaameeyey inuu markaasi maytadiisu iyo maaragtay noloshiisuba daahir uu yahay taasay soo gelaysaa saasaana loo badan yahay marka nijaasan waxaa lagu xambaarayaa nijaas oo macnawiya ayaa lagu xambaarayaa bacda caamihim sanadkooda bacdigiisow ilaahay haada oo mid kana sanadkii sagaaladood hijrada wey saan hore kusoo marayni wain khuftum haddaad ka cabsanaysiin ow ilaahay caylatan fakri oo waxa weeye tijaaradeeda inay idinka go-daad ka fa sawfa jeer dambe yuqniikumullaahu alla waa idin deeqayaa min fadlihi fadligiisa uu idinka deeqayaa in shaa allah haddau doono ilaahay subxaana watacaalana mu'miniinta fadligiisa waa ku deeqoo futuuxaad fara badan ayuu siiyey iyo jidka gaaladi la saaro qaybtan dambo hadda aayadda wain khuftum caylatin ee uu leeyahay waxaa la sheegay sawnusuulkeedu inuu ahay rasuulkeenna calayhi salatsalaam markii sayid cali uu amray inuu mushrikiinta ku akriyo bere awalkeeda ayaa waxaa layidhi dadkii oo eerbaka ahay waxay ka baqeen baa layidhi fakri iyo noloshu cadiid inay ku noqoto oo waxay is yidhahdeen gaalada haddii laga manciyo maka laga manciyo dukuulkeeda in markii tijaarooyinkii wixii ay keeni jireen la waayo ay dhibaata imaanayso markaasaa arrintaas rasuulka calayhi salaatu salaam ay u sheegeen alayidhi markaasaa aayaddan wa in kiftum caylatan ayaa soo degtaa layidhi maxaa yeelay sideedaba haddii si dhab ah ilaahay diintiisa loo qaato oo lagu toorto gaal waxba loogama baahna laakiin dadku waxaa ka tegay iimaan baana jirin weeye ah, markaasaa waxaa loo qabaa haddii gaalada laga go'o inaan la noolaatayaynin taas waxaa suuraynaya iimaan aanta ayaa suuraynaysa maxaa yeele ilaahay mu'miniinta waxau ku dhahay wain kiftum haddaad ka cabsanaysaan caylatan fakriyow dha ilaahay fa sawfa jeer damba yuqniikum ullaahu alla waa idinka deeqayaa min fadlii fadligiisa ilaahay fadligiisa oo ballan qaada fadli fooyin miyaa jira inshaa allah gow doon ina allaha allana caliimun allee ku cilmila weeye addoomankiisa xakiimun allii baadin ilaahay subxaana watacaala xakiimun allii fal suugan way ilahay wuxuu sancaynaayo qaatilu ladiina odha ilaahay kuwii la dagaalama laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaahi alle iyo walaa bilyoomi yoomki alaakhir oo dambo walaa yuxarimuuna aan iska xarimaynin maakii xarama allahu ilaahay uu xarimay warasuulu ilahi rasuulkiisana uu xarimay oo walaa yadiinuuna aan ka diin yeelanaynin diina alxaqi diinta oo xaq ah oo min aladiina ayuu dhalay kuwa ah uutul kitaaba kitaabka la siiyey xataa yucdu jizyata jizyada intay ka bixinayaanowdh ilaahay can yadin xaalihin kuwa hogaansanowdha ilaahay walxaal hum ayaguna saaqiruuna kuwa dulaysanayhiin marka ay bixinayaan ilaahay markaa aayaddan wuxuu nooga warramayaa qolooyinka ahlu kitaabka ah oo kufaarta ah sida markaasi waxa weeye loola mucaamaloonaayo waxaa meeshaan laga gudagelayaa fii dikri qitaali ahlilkitaabiin weye markii lasoo sheegay mushrikulcarab dagaalkoodii laga soo warramay aayaddaanna waxay soo degtaa layidhi rasuulku calayhi salaatusalaam markuu amray in asxaabta ay la dagaalamaan nimankii ruumbaanka ahayoo reer ruum markii waxa weeye ay soo degtay rasuulka calayhi salaatuasalaam wuxuu u jihaystay qaswada la yidhaha qaswatu tabuuka oo mar dhow aynu ku tegi doono alla markaas wuxuu dhahay saatiru ladiina kuwii la dagaalama laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaahi alle iyo walaa bilyoomi yoomki alaakhir oo dambo ah, wailaa la aamanuu binabiy ah, haddii kaleentood waa in nabiga rumeeya calayhi salaatu wasalaam walaa yuxarimuuna aan iska xarimayno wax ilaahay oo iska fogaynaynin maa xarama allaahu ilaahay waxau xarimay warasuulu rasuulkiisana u waxaa kamida khamradaa kamida ayaa kamida walaa yadiinuuna aan ka diin yeelanaynin diin alxaqi diinka oo xaqa weye asaabit weye oo nasakhay kayrkiisa oo adyaan ah waana diinta islaamka weye ku bayaani oo min aladiina kuwa ahowdha ilaahay uusul kitaaba kitaabka lasi yahuud iyo nasaaro xataa yu'dil jizyata jizyada intay ka bixinayaan oo ayaga hadday jisye ogolaadaan waa la iska dhaafayaa weye jisyada la yeelaayo sanad walba oy bixinaayaan weye xataa yacduu jizyada intay ka bixinayaan tan waxay raaya u tahay dagaalkooda marka la harayo weye mise waxaa loogu magacaabaa layidhi dagaal ayay ka joojinaysaa weye nabadgelyana way siinaysaa weye jizyada imaamku uu saarayo weye dufuurtooda axraarta oo baaliqiinta oo muusiciinta hadda waan ka soo marna qolada ahludimada ah can yadin xaaliyiinoo dha ilaahay kuwa hogaansan oo waxa weeye munqaadiina weeye ama yadooday ku bixinayaan weeye cid kalena waxa weeye u wakiila maayaan laakiin inqiyaad ayaa loola jeedaa ah, ama yaddu waa xaqiiqaa layidhi tafsiirkaana waxau markaasi munaasib hadii yadda yidhahda madhabta imaam maalik weeye asaga waxaa weeye tawkiil ma banaano laakiin madhabta imaamu maalik hadda aimada kalentood way banaan taha weeye weliba isaga wuxuu leeyahay imaamu maalik wuxuu leeyahay ninka mu'minka ahu waxaa weeye gaalku gacantiisa ayuu fidinayaa iyadoo xooluhu ku jiraan markaasaa mu'minku uu ka qaadanaya hau leeyahay markaas waxaa weeye muslimku meeshaasuu ka qaadanayaa siyadda muslimku ay u sarayso u leeyahy markaas waxaa weeye waa qabanayaa hw dhahay muslimku gacanta ayuu markaasu ka maroojinayaa xagga maaragtay garabka xaggiisa markaasu saas ihaanaysanayaa laakiin imaamu shaafici waxuu leeyahy tawkiid waa bannaan yahay saas loo wada ihaanay maayo ayuu leeyahy walxaalum ayaguna saakiruuna kuwa duloolo yihiin adila munqaaduuna lixukmi lislaam yihiin saas waxaa weye in looga qaado ayaa laabud ah oo saas ay ku bixiyaan marka casharkeena intaasuu ka egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddonaad oo suuratu tawba ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay qitaalu ahlilkitaab weeye ama qitaaluulyahuud wanasaara ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay qolooyinka ahlukitaabka sida loola dagaalamaayo iyo dagaalkooda qaayadiisa ayaa ilaahay noogaga soo warramay oo alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala la dagaalama ayuu ayuudha ilaahay kuwaan alle iyo aakhir aan rumaynaynin oo aan iska xarimaynin wixii ilaahay rasuulkiisa ay xarimeen oo aan ka dii yeelanaynin diinta xaqa ah oo ahow dhan ilaahay kuwa kitaabka la siiyey ilaa ay ka dhiibaayaan jisi ay kharaaj ka bixinaayaan ayagoo hoggaansan haddana waxa weeye dullaysan sidaasaa ilaahay subxaanah wa tacaala nooga soo warramay aayadaynu meeshaan ka gelayno casharkeenna uu ka bilaabanayo waxaa ilaahay uu ka warramayaa masaacimuulyahuud wanasaara ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nooga warramayaa markii ayaga dagaalkooda laga soo warramay waxyaabaha ay ku kufriyeen ayaa ilaahay halkaa noogaga sheegaya alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi cusayru cusayr ibnullaahi ilaahay wiilkiisi weeye wa qaalat inasaara nasaarana waxay jirowdha ilaahay almasiixu kii barakaysnaay ibnullaahi ilaahay wiilkiisi weeye daalika kaaasou dha ilaahay oo labada qoloba ay yidhaahdeen qowluhum qowlkooda weeye oo biafwaahim afyaalkooda ay uga qawleen waxaan sanad aan lahayn weeye waxa ay ku hadlaayaan yulaahi uuna waxay shabbahayaanow dha ilaahay qowla aladiina kuwa qowlkooda kafaruu kufriya min qabl hor baatalahum ullaahu alla waqow qow lacnadow dha ilaahay ana kayfa siyeeba yuufakuuna loo ilaahw dha ilahay oo xaqa looga sarfinaya alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa qaalat ilyahuudu yahuudu waxay tidow dha ilaahay cusayru cusayr ibnullaahi ilaahay wiilkiisu weeye waxyaabaha ay ku kufriyeen ay ku gaaloobeen nimanka ahlu kitaabka ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga warramaya yahuud marka waxay tidhi cusayr waa wiil ilaahay bay yidhaahdeen wa qaalat inasaara nasaarana waxay tiri almasiixu kii barakaysnaa waa nebiyulaahi ciisa ibnullaahi ilaahay wiilkiisa way yidhaahdeen meelo badan hadda qur-aanka waynu kusoo soo marka hadda masiix waxa weeye waa laqabkiisa alayidhi oo marka xaggee laqabkaas uu ka yimiday waxaa laga wadaa ha layidhi liannahu maa masaxa calaa dii caahadinaa layidhi ilaa bari'a waxaa laga wadaa ha layidhi qof musiiba ay hayso ama balaayo ku degan tahay weligiisma uusan masixinaa layidhi ilaa waa bogsanaya qofkaas amase waxaa laga wadaa asaga ayaa waxaa lagu masaxay sidiisaba barako weye sababta hadda maqaaladan ka keentaa layidhi nimankaa nasaarada waxa weeye diin oo xaqa ayay ku sugnaayeen ba layidhi nebiyulaahi ciise intaan la rafcin ka hor diin xaqa ayay haysteen ba layidhi ah, oo waxay diinta xaqa ay ku sugnaayeen siddeetan iyo kow sano ayay diin xaq ahaysteen baa layidhi oo ay u dukan jireen baa layidhi qiblada way soomi jireen baa layidhi ilaa markaasi waxaa weeye ayaga iyo markaasi yahuud dhexdooda xarbi oo ka dhacaa layidhi yahuud marka waxaa ku jiri jira baa layidhi nin geesiya oo la dhihi jiray boolis la dhihi jiray boolisilkasiis weeye marka ninkaasu wuxuu jiray baa layidhi jamaaco badan oo asxaabu ciisa calayhi salaam kamida ayuu dilaa layidhi markaasuu boolis alkasiis waxau yahuud ku dhahay baa layidhi xaqu haddow maca ciisa uu ahay annagu waanu ku kufrinow dhahay naartuna annaga waa masiirkeenna marka annaga waxa weeye waxaan nahay kuwo la jebiyey ayaa nahay ou dhahay haddii waxa weeye aan naar galno ayaguna ay janno galaan markaasou dhahay anigu waxaan samaynayaa xiilo ayaan samaynayaa nimanka nasaare la yidhaahdo ayaana baadiyeynayaa ilaa ayaguna ay naarta nala galaan ma xigaynow dhahay markaas wuxuu u tegay baa layidhi faras ayuu u tegey baa layidhi oo markii hore oo ku dagaal geli jiraa layidhi markaas faraskii ayuu markaasuu qoorta ka gooyaa layidhi markaasu wuxuu muujiyaa layidhi nadaamo shalayto iyo markaasi toobo markaasuu madaxa carro isaga shubaa layidhi markaasuu wuxuu u yimidaa layidhi boolis alkisiis nasaare ayuu u yimid baa layidhi markaasay waxay yidhaahdeen yaa tahay adugu markaasuu dhahay anugu waxaa nahay cadowgiina oo boolis ahay weye waxa weeye anigu samada ayaan u dhawaadow dhahay samada ayaan maaragtay ayaan u dhawaaday waxaana laydiga naadiyow dhahay samada xaggeeda ayaa laydiga naadiyey oo waxaa layidhi maaragtay tawba melihid ayaa layga dhahay ilaa diinta nasaarada adka gelaysa weeye ninkaas yahuuddaa yahuud aadi aaday makaayideedu xun tahay nasaarada nimanka hadda masiixiyiinta baadiyanteeda waxaa ka qayb gaatay ninkaas layihaha boolis oo ahay oo yahuudi ah laakiin nasaarada isku soo diray markaas wuxuu dhahay samada ayaa lagaga naadiyey waxaana lay sheegay tawba malihid ilaa adka ka diinta nasaarada iska geliys waana soo tawba keena waana idiin imiday ee waxa weeye maaragtay si i markaas waxaa layidhi kaniisadood ay geliyeen way u gargaareen baa layidhi markaasoo waxaa weeye waxau galay baa layidhi guri oo kaniisada ku yiilaalayay hal sano waxaa layidhi gurigaas kama soo bixinaayo meeshaasuu ku jiri jiraay ilaa waxaa layidhi markaasi ee waxaa weeye injiil oo ka bartaa layidhi kabacdi soo baxaa layidhi markaasoo waxau dhahay waxaa lay naadiyey in ilaahay maaragtay tawbayey uu aqbalay markaasay u rumeeyeen wayna jeclaadaan baa layidhi markaasaa sa'migiisa meel sara dhexooda uu ka gaaray marka waxaa la sheega wuxuu ballan kula galaa layidhi saddex nin oo nin la dhihi jiray ansidoor la dhihi jiray ninka kalna yacquub la dhihi jiray ka kalna la dhihi jiray malkaan ayuu ballan la galay baa layidhi oo nasaarada ka mid ahay marka waxa weeye masdor ninka la yidhaahdo waxuu baray baa yidhi ciise iyo maryam inay maaragtay ilaahyaal ay ahaayeen marka oo waxa weeye ciise iyo maryam way ahaayeen aaliho allana markaasi markii lagu daro ay saddex isku yihiin weye haddana waxaa layidhi ninkii kaloo yacquub ahay wuxuu baray baa layidhi ciise inuusan insaan ahaynin oo uu yahay markaas ibnullaahi uu yahay ninkii la dhihi jiray malkaanna wuxuu baraa layidhi ciise inuu alla yahay saasuu baray baa layidhi saddexdii ninba saddex caqiido oo khuraafaad ayuu baray baa layidhi marka waxaa layidhi eh, sidaas ayuu dhahay kamana uu zuulin oo waxau dhahay wuu ahay alla wuxuu ahay buu dhahay maaragtay ciise allow ahay taas wuxuu barayaa malkaan buu barayaa oo ilaahay inuu yahay ciise kama zuulin mana ka zuulaa u dhahay arrintaas markii waxa weeye u suurto gashay oo saddexdaas nin caqiidadaas uu baray ayuu nin walba wuxuu ugu yeehaa layidhi khalwo gooniya oo nin walba si gaara ah ugu yeehaa markaasu markaasuu wuxuu dhahay baa layidhi adiga waxaa tahay ninkii aniga saas iska oo mukhlisaad iita dadkana anigu waa maaragtay u yeeraya adinkuna waa iila yeeraysiin weye oo nin walba waxau dhahay wixii aan ku baray ayaa dadka baraysaa weye markaasu wuxuu u diray baa layidhi nin kasta naaxiye oo bilaadda oo maaragtay masiixiyiinta ka oo nasaarada ayuu u diray baa layidhi markaasuu wuxuu dhahay baa layidhi oo ku dhahay baa layidhi anugu waxaan arkay ciise ayaan maamku arkay raalli buuna iga noqday waawna ku dhacay baa layidhi nin kasta oo saddexdii nin ka mid ahay anigu waxa weeye naftayda waan gowracayaa anagoo markaas ugu taqarubaya nabi ciise ciisaana is aragnay markaasu wuxuu tegaa layidhi meel kawaana ayuu tegay baa layidhi oo gowracay baa layidhi dadkii marka waxaa layidhi saddexda ahay oo oo wax uu barayo isaga la jiri jiray ayaa markaasaa waxay ku kala tageen baa layidhi oy nin walba dacwadii beenta aheeduu baray oo nimo gooni uu baray ayay la tageen baa layidhi reer ruumay markaasay ku tageen baa layidhi oo ilaa dhulkaa baytalmaqdes iyo dhulal fara badan ayuu gaarsiiyey baa layidhi hal baytalmaqdes ou tegaa layidhi hal meel kaluu tegey baa layidhi nin walbana waxau daahirsaala maqaaladii isaga gooni loo bara weye dadkuna uu yeehaa markaasaa dhawaa'if fara badan oo dada ay raaceen baa layidhi waxaa markaasi dhacday nimankii nasaarada ahay inay caqiidooyinka isku khilaafaan oo ay ku kala tagaan weeye ilaa waktigan xaadirkaa caqiidadaas khuraafaadka ayay haystaan diintii nabiyulaahi ciisena waxay ka hayaan lama ah arrintaasna waxaa ka dambeeyey ninkaas qaa'inka ah oo yahuudiga oo la dhihi jiray booliis surdasiis la dhihi jiray marka balaayadu meeshaasay ka timid waxaa jirta adduunka dad waxa weeye balaayo ah oo caqiida xun oo caalamka mar walba waxaa weeye dhibaato geli karaayo marka alla wuxuu dhahay subxaanau wa tacaala isagoo ilaahay arrintaas ka warramaayo dalika kaasowdha ilaahay qowluhum qowlkooda weeye biafwaahim afyaalkood ay uga qowleen yudaahiuuna waxayna shabahayaan ama yudaahuuna weeye qowla aladiina kuwa qowlkooda kafaruu kufriyey min qabl horowdha ilaahay aabbaa'doodii hor ayay takliidsanayaan waa kuwii zamanka nabigeena jooga calayh salaatu wasalaam allaha lacnadowdha ilaahay anna kayfa sideebaa yu'fakuuna loo iilaya oo xaqa looga iilaya ayadoo waxa weeye deliil cad uu yaali ittakhaduu waxay ka samaysteenowdha ilaahay axbaarahum caalimiintoodii axbaartu waxaa weeye culamaa ulyahuud weeye ittakhaduu waxay ka samaysteenow ilaahay axbaarum caalimiintoodii iyo wa ruubaanahum suufiyaashoodii waxaa weeye cubaadu nasaara wey ruubaantu waxaa weeye raggi cubaadahay oo nasaarada ayaa laga wadaa arbaaban rabbiyaalo ayay ka samaysteenow dha ilaahay ee min duuni ilaahi ilaahay qayrkiisa arbaaban rabbiyaalo ayay ka samaysteenow dhahay alle oo min duuni ilaahi ilaahay qayrkiisa maxaa yeelay waxay rabbi ugaga samaysteen xaysu itabacuuhum fii taxliili maa xarama wa taxriimi maa hal waxay ku raaceen waxa ilaahay xarimay taxliilkooda iyo waxa ilaahay uu xalaaleeyey taxriimkooda ayay ku raaceen maxaa yeele ilaahay isagaa shaarica isaga ayaa waxjiyeeya waxaan ilaahay xarimin qofkii xarimtaahu waxa weeye waa ku gaaloobayaa wax ilaahay uu xalaaleeyey qofkii xarima waa ku gaaloobayaa wa bilcaksina sidaas weeye oo wixii ilaahay xarima qofkii waxaa weeye xalaalayna kadaalika weeye iyo walmasiixa masiix ayay ilaah ka yeesheenow ilaahay kii barakaysnaay ibna maryama caabidadii wiilkeeda ahay ah, waxaa weeye axbaartii iyo ruubaantii ayay arbaab min duunilahi ay ka samayseeno ilaahay iyo walmasiixa masiixow dha ilaahay magaciisa masiixi ibna maryama caabidadii wiilkeeda ahay ah, axbaarta ayuu ku cadsan yahay wal xaal ayay maaragtay intaas arbaab ka yeesheen maa umiruu aan la amrinowdha ilaahay oo tawreed iyo injiil yahuud iyo nasaare aan lagu amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan ilaah ilaahasoo waaxidan oo keligiisa wal ayay maaragtay ka yeesheen arbaabowdha ilaahay maa umiruu aanan la amrin fi tawraati waalinjiil ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan dha ilaahay waaxidan oo keligiisa laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuud alxaq xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye allahaas mooyaane cid kaloo cibaado mutaysata ay koonkaan ma joogto subxaanahu alla nasahnaaye ayuu dh ilahay alla wuxuu ka nasahan yahay amaa si yushrikuuna ay ugu shariig yeelaayaan subxaanahu tanjiihanaa lahu alla u sugnaatay amaa shay ayuu alla ka nasahan yahay yushrikuuna mushrikiintay ugu shariig yeelaayaan yuriiduuna waxay doonayaan buu dha ilaahay kuwa mushrikiinta ahu an yubsiruu inay demiyaan nuurallaahi ilaahay nuurkiisa sharciga alle iyo baraahiinta inay deliyaan oo rasuulka calayhi salaatusalaam runtiisa tusaalaynaysa waana weeye saddex umuurood weeye mucjisaadka oo daahiraadka ah oo nabiga lala soo diray midda labaadna qur-aanka weyn weeye midda saddexaadne waxa weeye waa diinka oo la amray inuu rasuulka calayhi salaatusalaam uu raaco ummaddiisana la amray oo diinul islaamkaa weeye marka taas ayaa loola jeedaa alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala yuriiduuna waxay doonayaan mushrikiintu an yudfi'uu inay demiyaan nuurallaahi ilaahay nuurkiisa ay demiyaan sharciga iyo baraahiinta alle biafwaahim afyaalkooda ay ku demiyaan aqwaasha ay ka sheegaayaan maayal hadda waad arkaysaa kufaartu inay cambaaraynayaan diinta islaamka ay cambaaraynayaan oo ay wax ka sheegayaan hadda waxa weeye ilaah baa noo sheegayo inay afkooda iyo dacaayadaas diinta islaamka ay ku baabi'iyaan oy dadka uga xumeeyaan oy diin dibu dhaxa ay ka dhigaan taas bay doonayaan markaasuu dhahay alla waya'ballaahu alla waa diiday ilaa an yutima inuu taam yeelo mooyaane nuura nuurkiisa uu taam yeelo walow kariha alkaafiruuna kuwa kaafiriinta haba kahdaanuu idhaahay ilaan ayagu waxa weeye diinta ilaahay kor inay u kacdo ma doonayaan hayse yeeshee alla waa diiday waya'ballaahu alla waa diiday ilaa an yutima nuurahu nuurkiisa inuu kor yeelo mooye yuclihi wa yarfacu inuu kor yeelo shanigiisan uu kor yeelo fikar ilaahay waa diiday subxaanau watacaala walow karihal kaafiruuna u ilaahay kuwa kaafiriinta ahba kahdaano waa shardi oo jawabdiisii la xadfay lidalaalati maa qablahu calayhi weeye walow karihal kaafiruuna itmaamow ayaaba ku jirta weeye laasamahu walam yubaalu bihim saas oo kale weeye huwa allow dha ilaahay alladii allah weeye arsala diray rasuulahu rasuulkiisa nebi maxameda diray calayhi salaatu wasalaam bilhudaa hanuun la diray iyo wa diin alxaqi diin oo xaqa la diray huwa allow dha ilaahi subxaanau watacaala alladii allah weeye arsala diray rasuulahu rasuulkiisa rasuulka waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuun la diray iyo wa alxaqi diin oo xaq weye waa diinta islaamka weye liyudhirahu inuu ka yeelo diinkaas xaqaha cala diini dinyaala kullihii dhammaantiisa tacsiid weeye liyudhira inuu ka kor yeelo oo ka tara maryo weeye cala diini diin yaale kulli ay kulil adyaani weye jamiicu adyaan weye almukhaalifati lahu adyaanta khilaafaysaoo dhan inuu ka ka tara maryo ilaahay walow kariha almushrikuuna kuwa mushrikiinta ahu haba kahdaanow ilaahay marka hadda waxaa ilaahay inoo caddaynaya diinta maaragtay ah oo la rafciyo inaan gaaladu aysan doonayn oy mar walba ay kaanayaan hadda walow kariha alkaafiruuna layidhi marna walow kariha almushrikuuna dha ilaahay waxaa looso celceliyaya tahakkum daraaddiid iyo in lagu radiyo warka xumay sheegaayaan weye marka hore ilaahay wuxuu ku sifeeyey kufri marka labaadna ishraaq weye waxaa la ishaarayaa inay labadaba ay ku sifoobeen oo kufrina way ku sifoobeen ishraaqna way ku sifoobeen mushrikiintu yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeen ayuu ilaahay ina kasiiran wax badan oo min alaxbaari caalimiinta ka mida ah iyo war ruhbaani suufiyaashow dha ilaahay laya'kuluuna way cunayaan amaala naasi dadka maalyaalkooda baadil ay ku cunayaan wayasuduuna wayna jeedinayaan dadka can sabiililaahi ilaahay diinkiisaay ka jeedinayaan hadda markii laga soo waramo ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka waramayaa nimanka culummadooda ah oo waxa weeye ayagu ay daba joogaan sida ay yihiin inay rag xagga satigay ay yihiin oo ahlubaadil ay yihiin wey maxaa yeeley ilaahay subxaana watacaala markuu soo caddeeyey dadkii adbaacdahay oo raacay kuwaas axbaarta iyo eh, rubaanta caqiidadoodii markii ilaahay uu soo caddeeyey subxaanau watacaala iyo sifaatka ilahaayeen meeshaan waxaa laga gudagelayaa oo alla uu noogaga warramayaa ragga ru'asada ah kuwa ru'asada ah in sifaadkooda la caddeeyo waxaa weeye axbaarta oo culamaa'u yahuuda iyo rubaanta oo cubaadu nasaara weye marka hadda ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyenow ina kaiiran wax badan ayuu dha ilaahay oo min alaxbaari caalimiinta yahuud ka iyo waruhbaani suufiyaasha nasaaro laya'kuluuna way cunayaanow dha ilaahay macnaa ya'khuduuna laga wadaa ee hadda agliga waxa looga cabiray mucdamu lmaqsuud ayaa maaragtay agligu uu yahay weye adligu waxaa weye alahdu weye khaaskiyaa layska idlaaqaa layidhi caamkaana loola jeedaa waxay ka tahay min baabi tasmiyati shayi biismi jiski lacdam weye maxaa yeele mucdamu lmaqsuudku waxa weye min akhdilmaal aklihaa weye in la cuno maal qofka dau qaadanayo ulajeedada u weyn uu ka leeyahay inuu cuno weeye markaasaa laya'kuluuna laga cabiray ee hadda wes kaleentood oo lagu qaato xaaraamhoo lagu talfinayana lamid bay noqonaysaa amwaala naasi dadka maalyaalkooda u ilaahay bilbaadili baadil ayay ku cunaayaan waxaa kamid a ah masalanba laaluuska ay xuwanka ku qaadanayaan ayaa kamida ah weeye ay dadka sufalada ahoo ka hooseeya oon ayagu aqoonta aan lahaynin oo usoo soo dacweenaaya ay ka qaadanayaan ayaa kamida weye taas ayaa markaasaa kamida sida hadda waxaa weeye eh, uu ku miisaalinaayo dalaaliinku uu ku miisaalinaayo marka hadda waxaa weeye rishwadu waxaa waaye aljaclu cala alxukmi weeye hiya xaaraam weeye walow xaqba waxaa lagu xugmiye weye haddii marka masalanba hadda wax markaasi aan xugun ahayn xugun baadile oo laaluus lagu sii qaatana waa ka sii liisaa xataa qofku hadduu xaq wax ku xugminayo laaluusna uu qaatay xaaraan ay tahay oo ijmaac ay tahay haddii baatil oo wax ku xugminayo laaluusna u qaatanaya taas warba ma laha wey saasay markaasay noqonaysaa kolka hadda waxa weeye waxay culimmadu yidhaahdaan kullu aayatin waradad filkufaari tajuru bidayrihaa calaa xusaasi mu'miniin aayad kasta oo waxaa weeye dadka mu'miniinta ee waxaan dhihi lahay kusoo soo aroorta gaalada waxay dabada ku jiidaysaa dadka muuminiinta ah cusaada hadda waxaa laga waramaya culamaau yahuud wa nasaara weye haddii hadda culamaaul-islaam ay laaluus ay qaataan oy xukunka laaluus ku qaataan way soo gelayaan waciidkaasay soo gelayaan maxaa yeele hadda yahuudiya nasaaro diintooda wax jaraba mahan maanta dadka muslimiinta ayaa waxaa loo baahan yahay inay iska ilaaliyaan xaqdarrada iyo baadilka inay iska ilaaliyaan haddana waxa weeye inaynan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka calayhi salaatusalaam aysan waxa weeye adduunye aysan fiirsanin ayaa laabudda ah oo markaasi waxa weeye iska ilaaliyaan haddii kaleentood waciid adag bay soo gelayaan xaq hataa hadday wax ku xugmiyaan waxna ay qaataan xaaraan weeye hadday hadda baatil wax ku xugminaana kaba sii daran weeye haddana alla wuxuu dhahay wayasuduuna way jeedinayaan dadka can sabiililaahi ilaahay diinkiisa ay ka jeedinayaan ilaahay diinkiisana dadka way ka jeedinayaanoo uma ogolaa jirin dadku inay diinta islaamka ay bartaan ama ay galaan ma aysan jeclaa jirin maxaa yeele dadku markay diinta islaamka bartaan ama diinta islaamka ay galaan ayaga riyaasadoodii iyo maamulkoodii iyo xukunkii iyo waxyaabihii ay haysteen ayaa qabumaaya saasay marka diidayaan waladiina kuwa yagnizuuna dahaba dahabka kaydinaayow dha ilaahay iyo walfillata lacagta walaa yunfiquunaha aan ka bixinaynin oo aan ku nafaqaynaynin fii sabiilillahi ilahi jidkiisa fabashirhum kuwaas ugu bishaaray odha ilaahay bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin mulimin oo xanuujiy odha ilaahay alla wuxuu yidhi subxaana watacaala waladiina kuwa yegnizuuna dahaba dahabka kaydinaayo halkaas mubtada fabashirhum bicadaabin aliimina khabarkii noqonaysa war cusubaa inta ka bilaabanaya kanziga waxaa la yidhaha asalka ah, jamculmaali wa dafnihi maal oo la jamciyo meel lagu duugaa la yidhaha waxbana aan laga bixin weeye laakiin waxaa la isku khilaafaa la yidhi muraadka loola jeedo kuwa dahabka ee tubada kaydinaya qaar waxay yidhahdeen ahlu kitaabka hadda laga warramayo weye maxaa yeele shacnigoodaa wuxuu ahay xirsi xoola jacayl weye ah, iyo maalka inay kaydiyaan weye cabdullaahi ibnu cabaas xabru caalimi uma waxau dhahay aayaddan waxay ku soo degtay fii maanici zakaati min almuslimiin waalxuquuq alwaajiba waxau dhahay ibnu cabaas ma ahan yahuud iyo nasaaro kaliyae waxay ku soo degtay dadka zekada diidaayo oon xoolahooda zekada ka bixinaynin oo muslimiinta weeye xuquuqda ku waajibtana aan bixinaynin abuudar alkhafaari ayaa waxau dhahay waxay ku soo degtay ahlukitaab iyo muslimiinta laftirkooda weye oo zekada diidaayo dadka maanicu zakaadkaana way soo gelayan aayaddan weye xuquuqda ilaahay oo ku waajibtana aan bixinaynin maxaa yeele waxaa la sheegaa layidhi abaadarin iyo waxaa aayaddan isku khilaafaa layidhi tafsiirkeeda sayd mucaawiya mucaawiya waxau dhahay way ku soo degtay ahlu kitaabay ku soo degtay abuudarina waxau dhahay annaga iyo ayagaba waanugu soo degtou dhahay maxaa yeele qur-aanka qaacidada hadda mar walba aan ku sheegayno ah alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhususaad weligeeda jirto haddee la yidhaahdo gaaladii kaliyaha saasay eeday adigana marka xaa lagaaga warramaya marka waxaa isku khilaafay labadaa saxaabi ayaa isku khilaafaalaya aayaddan oo waxau dhahay mucaawiya wuxuu yidhi ahlukitaabka igsoo desa abudarna may labadeena waa nugusoo desa wadhan mucaawiya marka warqaduu soo qoraaliyey wauna amiirka ahay markaa shaam sayd cusmaan ziminkiisa waaye asagoo ka sheeganaya masaladaas aysan hor yimaadeen asagoo abudari sayd cusmaan warqaduu u qoraali abudari markaasuu dhahay soogal madiino madiino soo galaa layidhi waxaa layidhi dadkii markuu madiine abudari soo gelayay ummaddii oo dhan ayaa markaasaa ciriiri sida asaga qof walba inay barashaysato salaamta u rabto ummaddii oo dhan maa ku yaacdaa layidhi waayna ka dhigeen weligood ayagoon ah marka sayid cusmaan wuxuu u sheegay arrintii markaasuu wuxuu dhahay sayid cusmaan haddaad doonaysou dhahay annaga waa naga dhaqaaqaysa meel annaga markaasi waxa weeye noo dhow ayaadna ahaanaysa macnaha wuxuu ka wadaa wuxuu sayid cusmaan diidayaa khilaafkaas ayuu diidayaa oo markaasi kala gacgay labadaas nin kala dhex galay saxaabiya eh, asxaabta haddana waxa weeye dadki aada iyo aad waxay u raacsan yihiinoy waxaa weeye ee qalbigooda ilaahay u raacsiiyey ilan dadka ilaahay qof ayaa ilaahay qabuul siinayaa wax wax cilmi badnaan iyo midna ma ahane waxaan wax rabbaaniya weeye oo qofkaan ilaahay qabuul uu siinaya aqoon maahan marka dadka qaar baa ilaahay subxaana watacaala ummadda jeclaysiinayaahoo xag rabbi qabuulka haysta xataa aqoontiisa iyo dadku ay markaasi ay jecel yihiin marka waxaa dhacaysa in isaga wax uu yeelaa qof walba ay iska maqlayso waa wax rabbaaniya markaasi waxaa weeye meel la yidhaah rabada ayuu iska degay eh, eh, abudarin khafaari waana ka dhex baxay baa xukunka waktigaas jiray markaasuu wuxuu dhahay baa layidhi haddii waxa weeye aniga lay amro inaan raaco addoon xabashiya la samictu waa dhactuu dhahay waan maqlaa waana adeecaya waxaana farahan ka qaadaya markaas meel rabeedo la yidhaaho madiina wax yar u jirta oo baadiyaheeda halkaasuu saxaabigaas iska degay markaasuu hawlihiiba waa ka dhex baxayaa layidhi maxaa yeele meesha haddii waxa weeye masalada haddaa sheegto ay fidna ka xasili karayso ama waxaweye si kale ay noqonayso waxa weeye sukuudki inuu mararka qaarkood qayb badan yaha dhici kar maxaa yele meesha haddii mafsada cadiimaha ay ka imaanayso ama wixii fidno dhale karyaaya waxa weeye faa'iido keeni maayaan ilahay markaas wuxuu dhahay fabasirum kuwaas u bishaarow ilaahay walaa yunfiquuna aan bixinaynin kuluusa fii sabiililahi ilahi jidkiisa oo aan xaqa ka bixinayn zakada ayaa loola jeedaa marka hadda rasuulkeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam maa udiya zakaatuhu falaysa bikansin xoolaha wixii zaka laga bixiye kansi lama yidhaah marka hadda kansi lagu sheegaayo waa xoola aan zakada laga bixin khabarka waa kan fabashirhum ugu bishaaray waa tahakumaye oo khabar buu dha ilaahay bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin welima oo xanuujow dha ilaahay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maalin ugu bishaaray cadaab aliimow dha ilaahay yuxmaa la kulaylinaayo calayhaa kunuustaasowdha ilaahay fii naari jahannama jahanamo naarteeda lagu kulaylinaayo waxa weeye xoolihii aan zekada laga bixin sida axaadiista saxiixa soo aroortay saxaa'if ayaa laga dhigayaa jiingadoo kale kolkaas ayaa jahanamaa lagu kulaylinayaa markii waxa weeye ay kululaato oy aad iyo aad u casaato ayaa markaasaa lagu gubayaa yooma maalin ugu bisaaray cadaab aliimhowdha ilaahay yuxmaa la kulaylinaayo calayhaa kunuusaasowdha ilaahay fii naari jahanama jahanamo naarteeda dhexeeda lagu kulaylinaayo oo fasug waa lagu gubaayo bihaa kuluustaas jibaahu midjiyaashooda iyo wa junuubahum dhinacyaashooda iyo wa duhuurum dhabaryaashooda junuuddoodaa la waasicinayaa ilaa markaasi waxaa weeye meel kasta waxaa weeye ina la balaariyo looga guba weeye yooma maalin dha ilaahay yuxmaa calihaa lagu khuraylinaayo fii naari jahannama jahanamo naarteeda yooma maalinow dha ilaahay yuxmaa calihaa lagu khuraylinaayo fii naari jahanamo jahanamo naarteeda oo fatug waa lagu kaawiyeynaya nabigu gubaayo siwaa kuluusa jibaahum mijiyaashooda iyo wajunuubuhum dhinacyaashooda iyo waduhuurum dhabaryaalkooda wayuqaalu lahum isagoo qadar waxaa loo leeyahay markaas la cadaabaayo haadaa midkaanu maa kii weeye kanastu maad u kaydaysateen lianfusikum naftiina haadaa midkaanu maa kii weeye kanastu maad u kaydaysateen lianfusikum naftiina waxaad xoolahaas adsekada ka bixi weysin weeye faduuquu dhidhamiya maa kii kuntum ad ahaateen kuwa kaydaysa waxaad kaydsateen jarkiisa waa kan idhowshaaley waa cadaab maaragtay aad iyo aad u xoolaha haddii sekada laga bixiyaayo qiyaama saasay noqonaya marka waxa weeye war sekadu wax saasa ma ahan ee ha layska bixiyo xoolaha sikada ha layska bixiyo haddii kale cadaabkaasaa ka dambaynaayo suuratu aali cimraanna waa taan ku soo mari jirnay dhibaato waa ka imaanaysa aagaa midkaanaa loo leeyahay maakii weeye kanaysimaadu kayaysateen lianfusikum naftiinna fadiiquu dhadhamiya maakii kuntum ahaateen tajlisuuna kuwa kaydaysa waxaad kaydaysateen geesihiisii ayaa midkaanay dhidhin shaallay waa markaasi cadaab oo haggaa kasoo noqoto aan lahayn waxaa loo baahan yahay marka intay goorgoor tahay in xuquuqda ilaahay layska bixiyo xoolaha zikadu waa ku jihaadaysaa oo ilaahay waxuu dhaha yamxaqullahu ridaa wayudu sadaqaatu ilaahay ribada iyo balaayada laaluuska waxa lagu siyaadinaayo ama xoolaha ribada lagu kasbaayo ee aad ku badato laysleeyahay ilaahay waa ku baabi'inayaa sadaqada midda waajibka aho sida zakadaa ah oo kale iyo tadawuca haddii xoolaha laga bixiyane xooluhu way ku ziyaadaan oo way ku barakoobayaan marka waxa weeye hala iska ilaaliyo in xuquuqda xoolaha laga bixi waayo cadaabkaas ayaa ka dhalanaya marka casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu